bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo saddexaad ee ka mid ah min kitaab الnikaax iyo tawaabicdiisii qaala اlimaam raximah اllahu tacaala kitaab اllicaan wuxuu kitaab yahay ishabaarkiibuu kitaab yahay ama licaantankii in la islacnado ayuu kitaab yahay lacaanku waxaa laga keenay min allacni wa huwa tardu min raxmat illaahi subxaanahu wa tacaala waxaana loogu magacdaray hawsha dhex maraysa iyo zawjada ayaa loo magacdaray oo meesha ka dhacaysa maadaama marka uu ninku ama zawjku uu saaxibu alqadiya yahay hawshuna asaga ay khusayso haweenayduna ay isdifaacayso asagaa mudnaanta la siiyey oo lacnada weedha asagaa isticmaalaya kitaabkii iyo masaladiina tiisi baa loogu magac daray sidaas weeye lama dhihin kitaabu ataqaadub lama dhihin alicaan baa layidhi liannahu zawjka asal ah kitaabu licaan suuratu nuur baa ilaahi subxaanahu wa tacaala ku ta'siiriyey aayadaha qur-aankana faahfaahiyey qadiyadda ayada ah. marka intii unbuu sheekhu furuucdii fiqigeeda ka baxaysay ururin doona kitaabu lcan marka cinda shaaficiya wa cinda jumhuur ahli اlcilm wuxuu shabahaa licanku aymaanta dhaaruhu shabaha maadaama uu nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam uu yidhi markuu saxaabigii dhaarinayay ixlif biاllahi اladii laa ilaaha ilaa hu inaka la saadiq licaankii nabigu xalif buu ka dhigay dhaar buu ka dhigay haweenaydii lagu tuhmay inay gogoldhaaf samaysay oo wadaadkeeda kusoo eedeeyeyna markay dhashay ilmo u eg ninkii lagu tuhmay nabigu wuxuu ihi lowla alaymaanu la kaana lii walaha shaan dhaarihii haddaysan jirin lahayn ay dhaaratay nabigu markaa dhaar buu ka cabiro marka allicaan wuxuu u dhow yahay oo ku masaa'il yahay laguna shabahayaa dhaarta meelo yar oo shahaado iyo makhraati uu ka shabahana waa jirta xanafiyadu allicaan waa min baabi shahaaday mariyeen annagu laakiin min baabi alaymaan ayaan marinayna qawaacid dhowr ah oo masaa'ilka fiqiga ay ku iman doonaan kitaabka ay ku dul wareegayaan ayaa jira oo muuqanaya qawaaciddaas qaacidada xalay aad soo marteen ayaa ka mid ah almuطlaq min alasmaa'i yatanaawalu alkaamila min almusamayaat fi lihbaat qaacidadaas muxsanka marka la tacriifin doono ayay iman doontaa qaacidada labaad waa qaacidadii dalaalafaad kusoo marteen ee ku saabsanayd lafdiga sariixa iyo lafdiga daahirka iyo muxtamilka lafdiga sariixa waa weedha min xayu luqa macna waaxida istixmaasha xagga wadciga marka la fiiriyo hal macno keliya ayay ixtimaasha kaa sariix baa la yidhaahdaa lafdiga macaani badan ixtimaala laakiin dhan u badan kaa daahir baa la yidhaahdaa lafdiga macaani dhowra tusahaya laakiin ay macaanidu u siman tahay xagga gudagelidiisa ay gudagelayaan ama uu tusahayo kana muxtamil ayaa la yidhaahdaa sidaa markay tahay shaaficiyadu alfaadii noocaa ahayd lafdiga koobaad ee yadullu calaa macnan waaxid sariix bay u yaqaanaan lafdiga tusahaya macaani halka badan laakiin dhan u badanna kinaayay odhan doonaan kinaayo yay odhan doonaan midka macaani badan tusahaya dhannaan u badnayna waxay odhan doonaan tacriib tacriib bay odhan doonaan sida aqlabkaana lama kala qaado kinaaya tacriib laakiin hadda sheekhu ay kala qaadaan baab ulfiqi marka la maray qaacidada saddexaadna waa ti aad soo marteen almucayanu laa yaqacu limtitaalu ilaa bihi ilaa bidaliil sharcigu shayguu magac dhabay carabka lagu dhajiyey la tilmaamay xukunkii ku xidhnaa la-aantii ma sulahayo waa taasna waxay ku iman doontaa shahaadada kale lafdu shahaada ayaa ilaahay ka cabiray lafdigaa lama bedeli karo lianna almucayana laa yaqacu limtiaalu ila bihi ila bihi ila bidaliil qaacidada saddex ee afraadna waa muraacaatu lmacaani wa itibaacu lalfaad ma macnaha iyo nuxurka daliilkaa la eegayaa mise lafdigu shaarica ka yimid baa la tixgelin la raacayaana waa iman doonta aduu qawaacidda afarta ah ayay e, usuuliga ah iyo ku dul wareegaya cashirku iyo howlihiisu qaala sheekh sheekhu wuxuu raxmat ullaahi tacaala yasbiquhu waxaa ka hormarhaya licaanka qadfun jaa-ifayn iyo aflagaado qadfigaa marka imaa qadfun bizina wa imaa qadfun binafyi lwalad sababka lacaanka keenuu sheekhu ku bilaab wاladiina yarmuuna aswaajahum wlam yakun lahum shuhada ila anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllah inahu la min الصaadiqiin sababka marka licaankeena waxaa weeye imaa inaad tidhahdo xaaskiibaa zinaysato zina ku sheegto iyo imaa inaad tidhaahdo ilmahay dhabarka ku sida ama caloosha ku sida anugu ma dhalin kan ay dhashay aniga wiilkaygii ma ah anugu ma dhalin inaad xamligii iyo uurkii ilmihii iska takoorto iyo inaad zina ku sheegto labadaas sababbaa keena yasbiquhu waxaa ka hormara licaanka qadfun ay ramyun bizina gabadh zina ku tuurto wاlqadfu waa alramyu min baciid in meel sare wax laga tuuro marka qadfiga sheekh wuxuu oga jeedaa nooc buu oga jeedaa bizina oo sariixa iyo qadfigii istilzaamiga ahaa oo haddaad tira ilmahan madhal macnida waxaa weeye waad dinaysata haddaad tiraada ilmaha ma dhalin islaanti xaaskaada ahayd ayaduna ay ku leeda waa dhashay anna ma dhalin macnaheed waxaa waad zinaysatay gobol dhaaf baad samaysay macnaheedu idan wuxuu u gudbay sariixuhu sariixu eh, alqadfi sariixu lqadfi wey qadafka sariixiisa lafdiga ku cad jaa gabadha lagu jaa inay zinaysatay ka qowlihi weeye cafan eh, waxaa weeye wa sariixu azina alramyu bizina alqadfu bizana inaad gabadhi zina ku sheegto oo zaaniyad baad tahay iyo waad zinaysatay aad tidhaahdo ka qowlihi lirajulin aw imra'atin hadda xaaskii iyo hawsheeda goonibu fasal gooni u gunti doona hadda laakiin wuxuu ka hadlayaa qadfi guud buu ka hadlaya qadfiga guud buu si guud oga hadlaya wladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam yatuu biarbacati shuhada fajliduuhum amaaniina jalda muxsanaadkaasi looma jeedo haweenka keliya waa alanfus almuxsanaat waa nafta ilaahay dhowray baa loo jeedaa ee ilaahay ilaaliya naftaasi lab noqon kartaa dhadig bay noqon kartaa rag iyo dumarba way soo galahayaan wladiina yarmuuna almuxsanaat way ku jiraan haddaad nin raga ku tidhaahdo ajnabi a zaani baa tahay xadulqatfi baa lagaa rabaa haddaad haweenay ku tidhahdo aadan qabin zaaniyad baa tahay xadulqatfi baa lagaa rabaa waad jaa'ifaysay siddeetan karbaash ama caddaynaya bayanad la iman ama yadaa ictiraafa ama ninkaa ictiraafay marka muxsanaadku dumarka besa maa anfustaa loo jeeda cinda jumhuur ahlicilm daahiriya warkeeda iga daay ka qowli lirajulin uu nin ku yidhi ow imra'atin ama haweeney zanayta waad zinaysatay ninba waxaad ku tidhi ama haweeney waad zinaysatay idan waa sariix alramyu bizina alqadfu bizina waa sariixun fi lqadfi aw zanayti ama habley waad zinaysatay aw mase wuxuu yihi yaa zaani nin buu xukuhi zaani qaadid baad agu noqonaysa isaguna waa maqduuf hawshaa hadduu ictiraafo yidhahdo waa runtaana waad badbaadtay hadduuse dafiro waa inaad markhaatiyaal la timaado markhaatiyaasha haddamaaha laba markhaati afar ma weyday xadulqadfi baa lagaa rabaa xadulqadfi ha ii dhaarta lagaa dhagaysan maayo isagoo ha ii dhaarto inuusan zinaysanin dad iska soo geyso lagaa dhagaysan maayo waa inaad la timaado afar markhaati ah aw uu yidhi yaa zaaniyatu haweeney wuxuu ku yidhi wاramyu bilaaji xashafatin fii farjin maca wasfihi bitaxriimin aw dubirin sariixaani wuxuu u gudbay alfaad kaleo iyaduna ku ah ku cad inaad ruuxii zina ku durtay ood ku dhagaacayso ood ku jaa'ifaysay wramyu ganad lasu gano biilaaji xashafatin xubinka taranka qaybtiisa hore in la geliya fii farjin xubin taran oo kale maca wasfihi ilaajka isagoo lagu tilmaamay bitaxriimin inuu xaaraan yahay waxaad tiri xubinkaada taranka xubin kaleoo taran gelisay oo weliba xaaraannimaad ku gelisaati taamacida waa maxay islaamka xaaraan aad ka sinaysateen wey waxaad wareejinayso warku <laughs> cadyahay bitaxriimi hadduusan laakiin uusan raacinin weliba xaaraan kaa ah uusan ku darin qadfi ma ah ilaaju xashafatin fii farjin xalaalna noqon karaa xaaraanna wuu noqon karaa laakiin markaad raaciso oo weliba kaa xaaraan ah maca wasfi btaxriimi markaa muxuu ku cadyahay zinuu ku cadyahay aw duburin sariixan aw duburin muusa raacinin maca wasfihi bitaxriimin muusa raacinin maxaa yeelay xagga dambe dadka haddii looga tago waxaan xaaraan ahayn ma noqdo xagga dambe siduu waa xaaraan mar bay bannaanataa xubinka taranka laakiin marna xaaraan baa loogu tagaa marna xalaal baa loogu tagaa saasuu ugu qayday maca wasfi bitaxriim ama aliilaaju xashafatin fii duburin falaa takunu ilaa xaraaman saasuusan qaydku u raacinin inuu ka reebo waa maqsuud labadaa weedhood waa sariixaan labadaa lafdiba waa sariixaani fi lqadfi bizina inaad ruuxii ku gantood ku durto inuu zaani bay ku cadyihiin sidaasay marka eh, shaaficiyadu u badan yihiin laakiin bacdu ahlicilmi oo shaaficiyada way diidaan hawsha iyada ah saraadin balqini baa uu ka murmaa hawsha iyada ah wuxuu hebelow xubinkaad tarankaad xubin kaleo tarana gelisay oo haweeney baad gelisay ka xaaraan ah sariix kuma aha fi zina buu leeyahay alqatfu bizina maxaa yeelay haweeney tirsanaysa haddaan u galmoodo waa maxay waa galmo xaaraana qatfu bizinana ma ah haddaan ciddo bishubha ku tirsanaysaan u galmooday xaayadan u galmooday islaan dhiig dhaalman qabtaan u galmooday matalan wax dhanba ma aha qadfi sariix ah bizina ma ah maca ay galmadu tahay galmo xaaraana ah. gabadhii qabta looma galmoon karo oo mid ciddo tirsanayso watushuba ka tirsan looma galmoon karo oo nufasa looma galmoon karo wamaca dalika ma aha qadfi sariixa marka waa in la raaciyo leeya musradin lagu daro zino oo ilaaju xashafatin fii farjin xaraamin bizina la raaciyo markaa unbu noqon karaa sariix isagu waa ka murmaa hawsha aan iskaga tala dhib male iska wazana'ta fi ljabali buurtii baad kortay azanu cinda alcarab waa asucuud azanu wazana'ta fi ljabali buurti ama qowgi baad kortay kinaayatun weeye waa sarbeed ama waa duurxul lafdiga zanciga ayaa marna wuxuu noqdaa zina laga wadaa marna waxaa laga marka maadaama lafdigu uu daahir ku yahay fi zina ixtimaal kalena meesha yaallo xuduudana shubhada lagu rido lagana ixtiyaado laga dadaalo kinaayo wey u baahan yahay in la yidhaahdo maxaaba ka waday iraadadiisaa la weydiinaya kinaayatun weeye wabihi qaala abu xaniifata waaxmed sidaa ay shaaficiyadu qabaan bay abu xaniif iyo la qabaan kinaayo weeye wuxuu sarbeed ka yahay ama uu ka yahay doorxul ramyi bizinaa lana qaban mahayo sariixme ee la dhihi istifsaal baa la weydiin mutakalimkii iyo uga dhaatuuray wakada waxaa la ah zana'ti gabadh yahay waxaad ama waad zinaysatay faqad oo keliyunan jabal la raacininna waa kinaayo filasax haddayna qabsan zana'ti oon filjabali la raacinin iyadna waa kinaayo filasax haddayna qabsan sariix ma ah maxaa yeele daahirkiisu waxaa weeye soo nidhi lafdiga sariix fii macnaha waa sariix iraado mutakalim iyo maxad ka wada la odhan maayo lafdiga daahirka ah fii baabi licaan iyo kitaab liqraar on soo maray waxaa loo yaqaanay waxay ka cabiraan shaaficiya kinaayo inta badan kinaayay ka cabiraan ayib idan way khilaafsan yihiin marka baab اfiqyaat la joogo xukmu ظaahir fi اlusuul waa mukhaalif xukmu ظaahir fi اlfiqhiyaat ظaahirka fi اlusuul waxaa la isku ogaa in lagu xambaaro macnaha daahirka waxbana aan la weydiinin mutakalimka iyo laafidka midnaba lanna اlasl waa maxay waa xamlu ظaahiri calى ظaahiri macnaa hunaa laakiin istifsaal baa laga rabaa kinaay wey kinaay wey kii mujmalka ad u taqaaneen ama mubhamka ahaa ama e, ixtimaalka mutasaawi uu ku jirayna hunaa waxaa la yidhahda tacriib tacriib baa la odhan doonaa aan iskaga tago wazanayta waxaad ku zinaysatay fi ljabli qowga gudihiisa sariixun fi lqadfi wey ila waaa zanayta zanata madan dhin zanayta ya baad ficilka raacisay taa alkhitaabna gelisa goobtii ay zinadu ka dhacayna waad sheegtay maxaa dhiman wazanayta fi ljabali waadoo yidhi ay ka dhigan tahay zanayta fi اdaari wa fi اlbeyt asna waa sariixun fi lasaxi haddaynu qabsanno zanayta fi ljabali waa sariixun fi lqadfi bay ku caddahay haddaynu asax qabsanno laakiin markaad tidhahdo zanayta fi اdaari aw fi lbeyti iyadu waa sariixun bilaa khilaaf asax iyo saxiix qaban maayo wa qowluhu afartii qaacidaan soo sheegnay qaacidadii baa weli socoto ku saabsanayd dalaalat alalfaad lafdiga sariixa iyo daahirka iyo kii muxtamilka ahaa ixtimaalan mutasaawiya wa qowlu qowl qaadifi uu yidhaahda yaa faajiru ninbuu ku yidhi faajirkiyo ninkii ilaahay gooyayo yaa faasiqu faasiqiyo wa qowluhu laha lilmar'ati uu ku yidhaahdo yaa khabiisatu tii xumayday iyo wa anti adigu gabadh yahay wa anti tuxibiina waxaad jeceshahay alkhalwata goonida inaad meesha ka maqnaado oo nimbe joogin oo aad meelaha kala wareegtaad jecesho ruuxa ka xishootaba aad weyda laakiin aad fargaba kale ku dhaqaaqo walqurashiyi nin reer quraysh uu ku dhaha yaa nabatiyu qotiga ahayo nabatigu waa qolyo carbeed oo xuduudda ciraaq iyo shaam degi jiray wadaadana waxay maya basre iyo kuufa meel udhexaysa degi jira waa dad eh, min annabti walistimbaad istimbaat lmaai min aljawf oo gudaha laga keenaa waa beereley dad qoti oo beereley oo beerqodoto oo carabta markaa liidi jirtay ayaa nabadiga la yidhaahdaa ayib nin qurashoo nasabkiisa la yaqaano wuxuu ku yidhi yaa nabadiyu taa weeye hooyadaabaa zinaysatay wey adugu haddaad nabadi tahay aabbaha quraysh buu ahaa nabadi maxaad lagu yidhi hooyadaabaa gobodhaaf samaysayo nin beereley ah yay ka zinaysatay marka waa qadfun liummihi ayib wlizawjatii xaaskiisa uu ku yidhaahdo lam ajidka kuma helin cadrado bikaara kinaayatun way alfaadaas dhanba yaa faajiru waa kinaayo waa lafdi ku cad cafan daahir ku u in zina laga wado laakiin waxaa la weydiiy ku dhawaaqay maxaad ka waday maadaama salix ahayd wayaa faasiqu ninkii buu ku yidhi waa la weydiin faasiqii macsiyada caadiga ahayd baa mise waa bizina waa la kala weydiin yaa khabiiatu may dhaqan xunto dabeecad xun oo cibaadadkaysa ku fiicnayn mise way zinaysatayba way noqon kartaa ayib alkhabiiaatu lilkhabiiiinta wey wa anti tuxibiina alkhalwata waliqurashin ya nabatiyu walizawjatii lam ajidka cadraa kinaayatan alfaadaasoo dhanba waa kinaayo tafriiqa sheekhu uu kala qaaday nin inuu ku yidhahdo yaa faasiqu yaa faajiru haweenayna uu ku yidhahdo yaa khabiitatu uu kala qaaday waa tafriiq hayru maqsuud ah mafhuum mukhaalafan ma hadduu haweeneyda ku yidhahdo yaa faajiratu yaa faasiqatu ninkana uu ku dhaho yaa khabiiu waa isku mid lafdigan u isticmaalay ninka loo isticmaalay gabadha haddii loo isticmaalo kii gabadha loo isticmaalay ninka loo isticmaala labaduba waa isku mid kinaaya weeye fii fi lqadfi bizana marka istifsaalun baa la weydiinaya sidaana waxaa caddeeyey ninka la odhan jiray ibnulciraaqi kitaabkiisa nukadka ah taxriir fataawa cafwan waa runtii waxaa ka soo soo haray lam ajidka cadraa kinaaya taayadu muran culus baa ku jira iyo yahay kuma helin adoo bikaaro ah gabadh baana ku moodayay sariixna kuma aha in gabadha zina lagu sheegay daahirna kuma ah leanna bikaaradu waxyaaba badan bay ku tagtaa gabadho gumaysooday bikaaradu ku baaba'daa hawsha culusay qabatay bikaaradu ku baaba'daa boodo iyo meel koray ka soo dhacdo iyo si xaddhaafay u booday ku baaba'daa xaydka iyo dhiigga yimaada ee kulu baabaabi'iya markuu muddo badan socdo xawanaha qaarkood baa marka macnaheedu ma aha zaaniyad baa tahay marka saa aad baa hawshaa laga murma walidaalika aar culamaa taabiciin aar culamaai taabiciin sida mundir soo guriyay fi lawsat majaladka sagaalaad waxay yidhaahdeen lam ajidka cadra maaha qadfi maaha laa sariixi walaa kinaaya midna maaha ayb saciid ibn musayib keligii lam ajidka cadra waa ramyun bizina ayb ibn mundirna sidaas ayuu doortay oo wuxuu leeyahay ma aha qadfi bizina sidiisuba dhib ma laha waa masale laysku hayo masale la isku hayo sheekhu wuxuu yidhi fain ankara hadduu inkiro iraadata qadfin alfaadaas maadaama ay kinaayo tahay hadduu yidhahda kamawadin inaan ruuxa zina ku tilmaamoon ku orad iska tag adiga allahaade wa qowluhu weedhiisa uu yihi yabna alxalaal yabna alxalaal xalaal ilmaheediyo buu ku yidhi waxaa laga fahmayaa inay tahay tahakum iyo digasho ood ii qaranayso waxaad tahay nin xun ama wicil baa tahay ama horkur baa tahay yabna alxalaal maxaa keenay ma horaan baan yabna alxalaal noqon lahaa yabna alxalaal waxaad ugu dhegtay waxaad ii qaranaysaa balaayo wa qowluhu yobna alxalaal uu yidhi ama uu yidhi wa amaa ana waa la murmay falastu bizanin bui kulle hebel anu kulle ma zinaystab macnaheeda waa maxay mafhuum mukhaalafa adaa zinaysto isla wareega wey taasaa laysu qarinaya iyo wanaxw wixii lamid ah wanaxw wixii la mid ah, ah. kolley waxaa tiri hooyaday aabbahan bay taqaanay macnaheeda waa maxay hooyada wayniman wayniman babayd wey waa tacriib ama waa kinaaya waa tacriidun weeye tacriidka iyo kinaayadu waxay ku kala saaraan shaaficiyadu ama fuqahadu marka baabkan la marayo maa dalla calaa macnaahu bilwadci wain ixtamala hayrahu waa kinaayo lafdiga macnihiisa kugu tusahaya biwadci luga alcarabiya macaani kale bana ixtimaalee waa kinaayo maa yadullu cala almacnaa biqaraa'in alaxwaalna waa tacriib lafdigu ku tusi maayo calaa macnahu dalaala wadciya lugawiya wa inamaa wuxuu kugu tusahayaa qara'in اlaxwaal hadda yadna alxalaal maxaynu ka fahanay lafdigu marka la firi mantuuqiisu waa xalaashii wiilkeediiy dhib kale ma laha laakiin qaabka u dhacay iyo xaaladu yimid markaan isku dardarsanno maxaa ka soo doodahaya edabdarra in laga wado ayb taa marka waxay u noqonaysaa khilaafki ku jiray fi lmafaahim mafaahiimtu ma e, dalaal qiyaasiya mise waa wadciyadii ku jirta usuulka ay u laabanaysa waxba kusii mashhuuri mayo tacriidun sarbeed ama duurxul weeye laysa biqadfin qadaf ma aha wainawaahu haba niyoodee haba niyoodee qadaf maaha maxaa yeeley niyadu waxay wax tartaa markuu lafdigu ixtimaalo macnaha lafdigu markuu macnahan qaadan karo min xayu luga ayay niyadu xoojisaa lafdi aan meeshaba qaban karin macnahna aan tusayna asaasan waa asaasan ka waday lagaa maayo waa idinkii soo maray ninkii yidhi anta aaliqun waxaan ka waday waxaa tahay dihaar in laga soo diiday maxaa yeel lafdigu macnaha mana tusa niyadaadaba cibro ma laha la soo yidhi almuhim imaam maalik iyo axmed waxay qabaan inuu yahay sariix bizina lafdigan ama ana falastu bizanin yabna alxalaal oo ku yidhi fii siyaaqi mushaatama mar iyadoo la murmahayo la is afdhaafay haddaad tira yabna alxalaal iyo anugu kullay zaani ma ihi hooyadii kullay aabbahay ma dhaafi jirin waxay dhaheen waa cay cad oo ku cad inaan inta aad ku turtay inuu zaaniya ama hooyadii ay zaaniya tahay waana waj cinda shaaficiya almutaakhiriin wa qowlu uu yidhi biki adaan kaa zinaystay buu yidhi iqraarun calaa waxaa tiri adaan kaa zinaystay horta kow aniha ii dambeeye adugu waxaad isku qirtay inaad zinaysato iqraarun bizan iyo waqadfi lilkayr wey gabadhana waad qadaftay ama ruux kalead qadaftay aduguna waxaad qiratay zino adugu mar haddaad qiratay xaddu zina baa lagaa ofi ruuxii aad ku qadaftay inuu zaaniyood ka zinaysatayna hadduusan ictiraafin caddaynna ad u weyda maxaa lagaa raba xaddu lqatl laba xad baa la isugu kaa darahay zanaytuda hore waa iqraar bikana waa qadfi saasay kale yihiin saasay isu daba taagan yihiin walow qaala lizawjati xaaskiisa hadduu ku yidhaahdo yaa zaaniya zaaniyadiyey faqaala zanaytu bika adaan kaa zinaystay adaan kaa zinaystay mazaaniyad baan ahaa adaan kaa zinaystay oo mase waxay tidhi anta asnaa mini adaa iga zina badan faqaadifun wa kaaniyatun faqaadifu asagu waa qaadif oo wuxuu jaa gabadhii ama xaaskiisiba wuxuu ku yidhi zaaniyad baa tahay xadulqadf baa laga rabaa hadduusan helin wax ka rida wa kaaniyatun ayadna waxay sarbeebtay in hee asagoo inuu zaaniyahay sarbeebtay ayib waxay tii anta zanaytu bika zanaytu bika idan faqaadifun wa kaaniya adaankaa zinaysta hadda waxaad dhihi markaad aada joogto meelaan manhaajka ka ahayn waa lafdi sariix waa inay qiratay zino laakiin waxaa lagu leeyahay mizanaytu bika waxaa inay ka wado kolley anuunba adun baa nin ii ahaay waxaad igu samaynaysa zina ahaana waynu zinaysanay dad xalaal igu qabtan haddee meena zinaysan inay saa ka dhici kartaa lagu leeyahay marka ma aha sariixi waa kinaayo ila ragga qaarkood markay haweenku isku dhacaan oo islaamta kule zaniyad baa ta adba zaniyad baa ta haddi maxayna ku wada joogna mooy aday kuu taallaa waa layskala hor yimaadaa mar haddii layskala hor yimaado zanaytu bikadaasi waxaa lagu xambaaraya inay kinaayo tahay ay sarbeebayso inay zina qiranayso asagana ay ku tuurayso waxaa kaloo lamid a ah, anta asnaa minii adaa iga zina badan hadda waxaad dhihi lahayd maadaama afcalu tafdiil la isticmaalay waxay keentaa alishtiraaku fi اlasl maca ziyaadatin fi lmufadal ayay keentaa laakiin hadda waxaad dhici karta inay ka wado haddaan zinayso waxaan ahaa mumakinan ahaa ninka faacilkii zinada la iman haya waxaan samay adugun ba ah waa ninka sooma hadiyo goor haweenayda ninka dhib badan shaqada badankeeda isagaa qabto laga rabo sooma wixii guurka iyo galmadii xalaasha aynu wadna hadday zina tahay kulli adaa iga daran bay ujeedaa baa le ee zinadii tooskeed ma qiranayso saasoo ledi waa kaaniyatun qira nafteeda inay ku qirto zinada waa way sarbeebaysaa asagina qaadifay ku tahay sarbeeb ahaan marka maxaa loo bahan yaday kaaniya noqotay istifsaal iyadaa la weydi maxaad ka waday niyadaa la weydiinaya mar hadduu nafya khulaasadu waxaa way warkeedu zina inay dafiraysana wuu ixtimaa wuu ixtimaalaa inay qiranaysana wuu falow qaalad hadday tidhaahdo zanaytu waan zanaystay wa anta adigaa wadaado asnaa mina iga zina badan fa muqiratun wa qaadifa fa muqiratun zinay qiratay ayado ila zanaytu bay tihi iyadaa isku tirisay ficilkii wa anta asnaa miniina waa qadfi maxaa yeele tan way ka daba yaallaa tii hore zanaytu waan zinaystay anugu wa anta asnaa mini meeqa looma qaad waa zinaca qadfi weeye markaa banaanka yaal lafdigu sariix buu ku yahay hadduu ka hari lahaa zanaytu uu ka hari lahaa tii hore meesheedii baanu marin laakiin lafdiga ka horeeya zanaytu ah ayaa fasiraya oo caddaynaya marka zinada way qiratay ayr ninkiina way qadaftay ama ruuxi kale laysta bay qadaftay wa qowlu uu ama zanaa farjuka farjigaadaa zanayste aw dakaruka xukmkaa tarankaa zanayste qadfun weeye xaggee laga zanaystaa soo halkaa lagama zanaysto meesha waa cayimayba wuxuu yihi taranka ama xubinka taranka raggaa zanayste waa qadfi ninka warkleanna waa aaladii zinada ama waa maxalkii zinada ama waa aalada zinada laakiin waa fii kayr lkhunha waxaa sharda ruux saa lagu leeyahay inuusan labeeb ahayn ama bohon ahayn ama majbuub ahayn adugu dadkii aan waxbaba haysanin hadda alaabtaba aan haysan qadfun weeye waqowlu walmadhab sidii lagu tego waxaa weeye anna qowlahu uu yidhi zanaa yaduka gacantaadaa zinaysatay wa caynuka ishaadaa zinaysatay saasuu yidhi waliwaladihi wiilkiisu uu ku yidhi lasta minii aniga igama tirsanid aw lasta bni wiilkaygii ma tihid kinaayatun waa sarbeeb iyo duurxul zinana way noqon in laysku ganahayo war kalena waa noqon karaa marka waxaa la weydiin maxaad ka waday maxaa yeelay zana yadu gacantaada zinaysata waxay noqon kartaa alcaynaanu tasniyaani walyadaani yazniyaan ilaa aakhirihi lagu waa zinaystaan wاlfarju yusadiqu dalika aw yukadibu marka ixtimaalkaasaa waaqic ishuna waa lamid ishu waa zinaysataa biاnadari gacanta way zinaysataa biاllamsi wاlbatshi lugtu way zinaysataa bilmashi idan farjiga qalbigu waa zinaystaa lannahu yashtahi wayumani ayib marka saasay u noqotay kinaaya taa way iska caddahay waliwaladihi lasta minni wiilkaadaa tiri igama tirsad kumaba dhalinba weliyo waxaa dhici karta inaad ka wadda canaansi iyo edbin iyo dhagaka raacid iyo ha hagaago dhaqankaadi iyo agaasinkaadi fiicnay akhlaaqdeed ha qaato aad ka wadaa dhici karto wayna badan tahay waa la isticmaala abuse ku dhalay waxanba maadan samayseen haddaan ku dhalay wiilkayga tahay sidanba maadan yeesheen warkayga maadan diidan inuu odaygu canaansi ka wada iyo edbinna waa dhici kartaa inuu leeyahay hordur baad tahay ama meherka weynaad tahayna way dhici kartaa idan fa soo iskama cabo aw lastmni waa isku mid lastmni iyo lastamimi saa un saasay ku noqonaysa wa qowluhu liwaladi hayrihi horay kugu cadfan tahay ilma uusan dhalin iyo ku yidhi lasta bna fulani wiil adeerkaa dhalay ama qaraabatii ama sodeexaa tii horta hebel kuma wadhalin hebel kuma wadhalinba sariixun weeye fi lqadfi bizana hebel kuma dhalin maaa hooyadii baa zaniyadeedi wey hooyadii adigu hooyadaabaa zinaysatoo nin kalaa kaa dhale wey aabbaha kuma dhalin maxaa yeel tan canaansi ma noqon karto inay canaansi iyo edbin iyo dhagakaraacid iyo dhagaabin noqoto waa baciid way fogta hadduu wiilkaadiya waa kaa qaadan lahayd laakiin ilmo islaamiyeed warka macahku geli sariixun weeye lannahu laa yaxtaaju ila ta'diibi waladi hayrihi bay yidhahdaan wadaaduhu lakin weli waa qaai duqayda waaweyn ee adeerayaasha ama qaraabadatii marar badan dhaqankii duqa i yaqaana haday kaa waayaan warkan in hebelmama way ku dhahaayeen aabihii nin rageed buu ahaa geed ka hadlo codkara ummadda waxtara waxaan bakhayrka iyo doqonka warkan xaggee laga soo qaaday way ku leeyihin waa somaali waa taqaanaa warkeeda dhib ma leh ilaa limanfiyin bilica ilaa an yaquula daalika wey warkaa hore uu yidhi lasta ibna fulaanintaas hadduu ku dhaho wiil aabbihii iska takooro ka licaantamay taas qadaf ma qadaf sariixa maan ujeeda cafw qadaf sariixa maa waxaa dhici karta in ujeedo hebel wiilkiisi sharcan maxaa kaa licaantamay ayib hadduu ka wada laakiin aabbaha markuu kaa licaantamay run buu sheegayay waa qadfu sariixa ila islaamtu qadfahayaa haduu laakiin u jeedo aabbaha wiil ooma tihid oo hebel kuma dhalin sharcan maadaama uu licaan iyo habaartan galay waa badbaadaya haduu laakiin tasdiiqinayo licaankii zawjka uu sameeyey waa maxay waa qadfun liawja qadfun lizawja sheekhu wuxuu uhi intaan iskaga tagna waad fahmaysaani wayuxaddu waxaa la xadahayaa qaadifu muxsani ruux muxsana kii qatay baa wayucazaru waa la karbaasho waa la ganaaxi qaadifu hayrihi saasay ka dhiganta haddii laakiin daahirka lagu wado macno aan fiicnayn baa ka soo baxaay yaa la xadka laga oofiya xadulqadfi yaa laga oofiya qaadifu muxsanin mid la dhowray oo muslim ah oo cafiif ah oo xor ah oo baaliqa oo caaqil oo mukalafa oo iman doontahay mid aan muxsan ahayn oon cafiif ahayn ruuxii qadfa maxaa lagu samayn xadulqadfi laga oofin maayo sideetan waa la edbin ilan wuu caayey wuu aflagaaday waa dhibtay ruuxa asaga dhib u geysatay maadaama aad sharaftiisu ku xadgudubtood dhibtay laakiin asagu uusan muxsan ahayn waxaa weeye xogow labaatan iyo afartan iyo konton ulood iyo karbaasho bobahayn ah ayaa lagugu dhufanay wayucazaru waa la ganaaxi hayruhu ayrkiisii qaadib ruuxaan ka ahayn wey marka khayruhu haddaad ku dayso ruuxii aan qaadif ahayn waa la tacziiri waxaa ka soo bixi nimaan waxbaba qatlin baa la tacziiri laakiin markaad qadarto tirado wayucazaru qaadifu hayrihi hayr markaas macnuhu sidaas wey wuxuu u gudbay marka muxsan haddaad sheegtay muxsanoo maxaa tahay wlmuxsanu kala dhowray waxaa wey mukalafu waa ruux mukalafa takliifkan wuxuu cuskadaa alcaqlu wاlbuluw mukalafu xurun marka haddii mukalaf yidhi la yidhi ilmo yar oon qaangaar ahayn haddaad tirado waa canduuro odatay kurayda waxay samayn jireen oo kale iyo fuudada yararka aad tirado waad danaysatay xadqalfi lagaa oofin maayo waxaa hadda ku sheegteen dhibba cilmigama arko uba qoslahaya ragniba u arkaaba ceebba ma arko baashuna waxay ahayd in sharaf dhaci iyo cirdiga aad dhaawacday la kabo la dhowro la ilaaliyo ilmuhuna waa ilma yar ordayo sabi ah haddii la yidhaha caaqilna majnuun baa baxay qadfu majnuunna isaguna waxba lagaa kaa gaari maayo xurin yani xadulqadfi lagaa oofin maayo waa lagu karaa waa lagu karaa haddaad soo maraysa wayucasaru qaadif ayrihi xorun baa l adoon haddii la qadfo asaguna ma soo gelayo muslimun baa layidhi gaal haddaad qadafto xadulcadfi lagaa qofa maaye marka alkaafir cindana yuxaddu walaa yuxaddu lahu alkaafiru yuxaddu ida kaana qaadifan walaa yuxaddu lahu ida kaana maqduufan maxaa yl xadka oofintiisu waa ikraam iyo sharaf dhowrid wey gaalkuna sharaf ma marka asaga haddii la qadfo ood asaga jaa'ifayso ood zina ku sheegto xad lagaa oofin maayo asagoo haddii ruux muslimoo cafiifa laakiin u qadfo waa laga oofinaya xadkii marka alkaafiru yuxaddu walaa yuxaddu lahu inaad garateen bay la tahay muxuu ka dhowrsan yahay shuruudaas afartuu u sheegay waa inuu mukalaf yahay xor muslim cafiif can wain galmo ka dhowrsan yuxaddu bihi lagu xaday lahaa taasaa cafiifa galmo xaaraan ah oo hadduu ku dhaco xaddul zina laga oofin lahaa ruux ka dhowrsan ayaa eh, ruuxii qadfay zina ku sheegay xaddulqatl laga oofinaya marka xaggey ka laabanaysaa meesha ka baxaysa qaacidaan kuu soo sheegay wey muxsanka shuruuddaa halkay ka timid ilaahay markuu yidhi waladiina yarmuuna almuxsanaat ay alanfus almuxsanaat waa ismi la ilaaqay waxaanu soo maray almuطlaqu min alasmaa'i yatanaawal kaamila min almusamayaat muxsan macaani badan buu ku dha macnaha u sarreeya waa maxay waa mukalafun baaliqun caaqilun xurun muslimun cafiif wahada huwa alkaamil min almusamayaat qaacidii marka aan kuu soo sheegay furuucdeeday ka mid tahay masalada ayb aan iskaga tago wa tabtulu waa burtaa alcifatu dhowrsanaanta waxay ku buraysaa biwain biwaci maxramin mamluukatin cala almadhabi haddaynu qabsano cirfadii dhowrsanaanta ahayd ee ruuxii wax kaa sheega ee zina kugu sheega laguu xadaynayey waxay ku buraysaa biwaci maxramin maxramkaadi ood u galmooto maxramkaasoo mamluukatin lagu hantay cala almadhabi haddaan qabsano walaasha eedada habaryarta ti ti min aridaac ama um murdica ah ayaa milkigaada soo gashay markaasaad u galmootay idan cafiif ma tihi ninka qaraabadiisa cafin waayey miyaa ajnabiyaadka cafin baa lagu leehay marka cifaadada waa dhammaatay waa duntay mamluukana de waxay ku noqonayaan asalku waynu soo maray markaad farac waaria ama asalka aad milkiday kugu dulxoroobi jireen calaa qaacidatin aad garanaysaan khilaaf masalada ku jiraa laakiin xawaashidu kuguma dulxuroobaan cindanaa usuusha iyo furuucda kugu dulxuroobaya marka haweeney maxramkaadaa haddaad ood leedao gacantaada addoonnima ku soo gasho u galmooto bimilki limin oo galmooto waxaa weeye cifada way dumaysaa oo cafiif ma tihid faasiq baa tahay cifada waa duntay lianna alijtiraac fii zina almaxaarim ayaa ka daran inaad ka zinaysato ajnabiya cala sida lagu tagay laa zawjatihi fii ciddati shubhati waamati waladihi wamankuuxatihi bilaa waliyin fi lasaxi walaa tabtulu bay ka dhigan tahay cifatuhu biwadci zawjatihi xaaskiisa oo u galmooday fii ciddati shubha ismuusin ciddada iyadoo ku jirta xaaskii oadi unbaa nin kale islaamtiisi mudo u galmooday idan gabdhaa cidday bilaabi ilaa ay dhiig ka helayso la hobsanayo kii ku khaldamay ama wax ka raacay ay ur qaaday laga hubsan ma aad mari kartid ayadii baad u galmootoo ciddidii tirsanaysa waa kale laakiin ciddaa u socotay niwatushuba ku yimid idan idan xaaraan baad ku dhacday mooyeen zaani marka cifadeeda ma burays wa amati waladihi iyo waladkiisa addoontiisi iyo wamankuuxati islaamtuu guursaday bilaa waliyin walaa shuhuudina waa ku daraan wadaadu islaam baad ku guursatay bilaa wali abu xaniifaba qaba hadii soo maa waa nikaax mukhtalaf ah galmada ku timid loo dhihi maayo hebel uu ku faasiqoobay waa masala khilaaf saaiqa ah ku jiro uma waladkiisina sidoo kale wey fila sax haddaynu qabsano maxaa yeelay shubha xoog badan baa ku jirta wey uma amata waladihi ayb waa wiilkiisii faraciisii ee adoontiisi lanna anta wamaaluka liabig anta wamaaluka liabig marka shubha ku jirta weeye ilmahaadiba haddaad disho laguma qisaasi jirine haddii aad ku khaldanto ta'awishato inaad addoontii wiilkaadii ama gabadhaadii addoonteedii aad u galmooto ciddada cifadaada ku buri mayso wamankuxatii bilaa waliyin fi lasaxinayd waad garanaysaan bayla tahay walow zanaa hadduu zinaysto maqduufun mid la qadfay baa zinaysta saqaa alxaddu xadku waa dhacahaya nin cafiif ah nin cafiif ah ayaa zina lagu sheegay nin qiimo badan oo muxsan ah oo mukalaf oo xora oo muslim cafiif yaa tihi zaanibaat adoo lagu midyeellasanayo oon weli xadulqadfigaba lagaa oofinin ayaa wadaadkii waysadu ka jarta wadaadka cafiifkaababa zina ku dhacay maxaa la samay manhaaj meel walba fartu gelinaya maogta walow zanaa hadduu nin la qadfay zinaystay gormuu zinaysan bacda alqadfi ayuu zinaystay saqata alxaddu xadka waa ka dhachaya can alqaadifi alwali baa xadku ka dhachaya marka wabihi qaala muxuu ahaa maalik maaligna sidaas ayuu ku tegay laakiin axmed iyo musani abu ibraahim iyo qowl qadiima lishaafici waxay leeyihiin xadku ma dhacayo xadku ma dhacayo leanno ayagu waxay taagan yihiin macnahan dambe taariga ah ee bacda wujuubi اlqadfi yimid zinadan dambe ee ninkan cafiifka uu ku dhacay bacda alqadfi uu ku dhacay ma burin karo xukunkii ka horreeye sugnaaday ma burin karo halkaas xukun kama hor kama dibmari karaa sababkiisa xukun sababkiisa kama dibmari karo ayib halkaas way masaladeedu hadduu dambeeyo xukun horeeyey lagu tuurayaabay taagan waxay ku miaaliyeen matalan haddii neefka la xaday uu qiimihiisa isdhimo ama maqduufkii uu ridoobo way iman doontaa xadku dhici maayaa tidhaahdeen qiimuna isdhimi maayo tanna waa la mid laakiinna waxaan u qiyaas qadanaa shaahidkan uga qiyaas qaadana shaahidkan uga qiyaas qaadanaa matalan laba nin ayaad mukhraati ahaan gashatay idan daahirkuna cadaalad baa kaaga muuqata markaasaa intaadan weli xukumka ridin yaa waxaa kuu muuqata inay faasiqiin idan waxoodi waa burahay horaana cadaalad baa loo helahayay laakiin tan way ka duwan tahayo ninkan aduun baa u qaatay inuu inuu caadil yahay fii xaqiiqatan muxuu ahaa faasiq dahara laka ma maa khafiya canka laakiin ninkan waa maxay cafiif buu ahaa mar dambaa wuxuu ku dhacay zino cusub halkaas waa farqi baa u dhexeeya laakiin iyagu waxay leeyihiin shaaficiyadu ninkii zinadiisu muuqatay bannaanka timid baa waxa weye macnaheedu ninkii mudac xaday maxadhaa u horreeyey soomaalida waxay yidhahdaan ninkii mudac xaday irbadaa u horreysay doontaa wadheh waxaa weeye waxay leeyihiin fashilka ilahay hadda ku fashay inaad dhowr goor soo rabbi ku asturay bay muujinaysaa sayidina cumar bayna sheegaan bahaqi iyo khayrkiiya warin jireen oo ahaa sayidina cumar waxaa loo keenay nin waxaday markaasay hawsha ku caddaatay gacanta gooye buuri wuxuuhi yaa amiira wax ma xadin maanta ay ugu horraysa maantana waa laysoo qabtay halkan mar hallee cafiyo halkan mar hallee cafiyo sayidina cumar wuxuu yihi been adaad tahay in badan bad waxadaybu waa ka naxariis badan yahay addoomihiisa marka u horeeya dembiga ku dhaca inuu facshiro oo fashilo waxyaaba badan baa kuu soo dhuuntay marka waxay leeyihin shaaficiyadu ninkan maqduufka cafwan maqduufkan zinaystay ee hadda gadaal ka fashilmay waxyaaba hore oo zina ah ayaa u horeysay ilaahayna marka u horeysa maba fashireenba halkaasay ka duulaayaan walow zana maqduufun saqata alxaddu aw irtada walow irtada maqduufun nin la qadfay baa ridoobay falaa ee falaa yasqut alxad xadkii ma dhacayo maxaa yeelay ridaduna waa gooni xadgudubkii loo geystayna waa gooni ayb oo waxay leeyihiin zinada marka taariga ah ee gadaal ka timid ma ridada daariada cafwa ridada gadaal ka timid xadkii ma tuurayso musani iyo qowlka qadiimka ah iyo ah, zinada iyo qadfigu isku meel bay mariyeen zinada iyo ridadan ujeeda cafwan zinada iyo ridada isku meel bay mariyeen walow zana maqduufun iyo walow irtada maqduufun isku bay ka dhigeen xadku ma dhacayleeyihi waman zanaa ruuxii zinaysta maratan hal mar zinaysta uma salaxa wadaad fiican noqda lam yucadda laga soo qaadi maaya muxsana mar hadduu dhaawac zina ku gaadho lagama bogsaday shaaficiya taaganta a'imo badanoo ayaga ka midana way u cunaami weysay attaa'ibu min adambi kaman laa danba lah way ku dhageen waxay kale ku dhageen hadii ninku uu zinaysto kadibna ka toobadkeeno shahaadadiisa waa la aqbali oo riwaayadiisi baa la aqbali oo waa nin quman oo cadlibu isu bedeli maxay tahay marka dhimishan zinadan iga hadhay marka wadaad badan ishkaal bay geliyeen laakiin waxaa way dhaawac cidligaada hadduu gaadhay lagama bogsado weliba dhaawacan zinaday taagay uma salaxa ama salxa waa iska labada macnoba waa labada xarakaba waa jiraan lam yucadaan lagu tirin maayo muxsanan ay cafiifan bacdu nuskna lam yacud ku noqon mahayay qoraayaan aan iskaga tagnay waxad اlqadfi xadkii qadfiga yuuratu waa la kaga dhaxlaa wayasqudu waana dhacaa bicafin buu ku dhacaa xad اlqadfigu jumhuurtu waxay qabaa inuu yahay muqallabku waxaa wey xaqu اlaadamiyiin ruuxan maqduufkee la qadfay xaqiisaa ka xoog badan xaqullahi aaba ku jire ama waa xaq bani aadam oo khaalis ah ama waa xaq ilaahay iyo unkiisu ka dhaxeeya laakiin xaqa aadamaha ayaa rabbi qaliba xoojiyey saa darteed dhaxal waa la kala dhaxli wuuna dhachayaa bilcafwi wayasqudu waa dhaca bicafwi almaqduufi uu ku dhacahaya ama qolyihii iska lahaa wabihi qaala maalik waamed wabihi qaala maalik waaxmed walasaxu waxaa wey waana xuquuqda wamaa laa yantaqil bayna ku soo maray walasaxu sida asaxa waxaa wey ka saa'ir اxuquuq maxay ku dhisan tahay qiyaasan calaa saa'ir اlxuquuq xuquuq اlaadamiyiin waxaa lagu oofiyaa bimuaalabatim in ayaga codtaan halay fuliyo waxay ku dhacdaa bicafwihi saasaa lagu yaqaanaa fardigan marka qadafka ah waxaan ilxaaqinaynaa xuquuqdii aadamaha qaacida lagu yaqaanay saasaa looga jeeda walasaxu waxaa weeye annahu yariuhu xadkaa qadafka waxaa dhaxlahaya kullu war asagoo dhan baa dhaxlaysa maxaa yeelay aabbaha haddii lagu sheegay ama walaalkaa zino lagu sheegay ama hooyadaa zino lagu sheegay ceebta soo gaadhay adna way ku taabanaysaa meel looga baxsan mayso odayga u weyn iyo ilmaha u yar ceebta way taabanaysa saa waa xaqay wada leeyihin hadday sidaa tahay khilaaf badan baa ku jira oo casabiya ahlufarad waa la kala qaybiyaa oo zawjeynka mar meesha laga saara khilaf lakin sidana u ror wa annahu low cafa asax waxaa weeye hadduu cafiya bacdu bacdu warata cafiya xadki failbaaqi inta soo hadha waxaa u ahaaday kulluhu kullu xaddi dhihi mayna siddeetan buu ahaaye labaa cafideeya iyaguna waa sideed nine labaatan ha tooro qaadifka ha lagu dhufto lixdan odhan mayn xadki oo dhammaystiran baan kugu dhufarayna haddaad tiraado qisaastu marka bacdulwarata ay cafiyaan qisaastu way dhici jirtay kana muudhaco markay badh cafiyeen waxaa lagu leeyahay qisaastu badel bay lahayd oo markay warsada qayb ka mid a cafiyaan eh, qisaastii eh, waxaa loo guuri jiray diyo laakiin midkan in la ofiyo iyo inuu wax u udhexeeya ma jiro bacdu shaafic waxay dhaheen miya qowlan bitaqsiid baa jira warasada inta cafiday inta soo dhaan fiirino labaa cafiday eh, waxayna ahaayeen sideed matalan waxaan ka goynaynaa labaatan lixdan aan ku dhufanno warkaa war xun ma ah warkaasi war xunmaa bacdulaima asaa qabaan iskaga tagno almuhim waa xaq la leeyahay wey haddii odaygii la qadfay oon qadadkii oofsana xadkiisa oofsan uu dhinto warasada hawshaa oofin hadduu waaris la-aan noqda ninkaa xadkiyaa u oofin oday miskiin oo muslim ayaa la qadfay qaraabiyo ahalla ma laha waaris ma jiro madaxweynaha muslimiinta u oofinay hadduu doonana waa cafin karaa isagaa matalaya madaxweyne muslim hadduu ma leenahay ade ma aqaan fasbu hadda wuxuu u gudbay sheekhu wuxuu u gudbay eh, wixii eh, qadafkii khuseeyey zawjada lahu lizawji waxaa u ahaaday xukumkaa xukumkii guud ee khuseeyo weeye eh, intayna ka tegi maslada hore maslada hore waa xaqun falaa yariu walaa yasqud bilcafwi buu yidhaahdaa abu xaniifa se wuxuu qabaa qaacidadiisu xad lqatfi waa xaq uu leeyahay maqduufku uu leeyahay lamana dhaxlo mana dhaco lamana dhaxlo kumana dhaco saasuu qaba oo isagu wuxuu rajaxahayaa xaq ullah jumhuurta ila maalikiyadihi shaaficiyada xanaabida rajaxa mooyeen abu xaniifa waa nagu khilaafsanya jumhuurtana ka saxan maxaa yeele shay walba oo ku xidhan oo fitiisu ay ku xidhan tahay bialabi shaksi dhiciddiisuna waa leeyahay xadkan qadfiga adigu iskama oog isagoon dalbanin ruuxii la qadfi uusan dalbanin haddaba dhiciddiisi iyo fulintiisuba ruuxaasaa looga dambaynaya low waxa u ahaaday qadfu zawjatin zawjo inuu qadfo zina ku sheego calima uu ogaada zinaha inay zinaysatay aw dannahu ama u maleeya dannan mu'akadan male xoog badan ama la dhuujiyey see lagu dhuujiyey ka zinaha zinina inay zinaysatay oo xunta ayadaa baahday bizaydin zayd ay ka zinaysay maca qariinatin astaan maceed bian ra'aahumaa fii khalwatin qaacidatulistifaada la odhan jiray ayaa meesha ka baxaysa haddaad haweenaydu ogaatay inay zinaysatay bicilmin ama maqal aad maqashay wax cad ama aragti cilmiga hunaana wuxuu noqon karaa aragti keliya amaa naqli mutawaatir ah oo kiyaada yaqiinta faa'idayn jiray ah la garay aw dannahu danna mu'akadan buu maleeyey kashayaaci zinaaha zinadeedii baa ku faaftay bijada ay ka zinaysatay baa bulshada xaafad o dhan baa gabadh wadaadka hebela xaaskiisa ama hebelayo hebel bay ka zinaysataa warkiibaa suuqa galay waa un la wadaa dhagtaa xun baa la wadaa adiguna wax dareenku gariyaad aragtay warkii baahay iyo dareen adaga ku waa maxay maca qariinatan bian ma fi khalwatin ninka lagu tuhmayo lagu sheegayo iyo iyadoo maalin guri wada fadhiya ama meel gooni a ah wada jooga ama luuq ku wada hadlahaya ayaad aragtay allelaha wixii la sheegahay isugee waxaad leedahay xaq baa ule inaad isberi aafada iska takoorto marka jumhuurshaaficiya waxay qabaan istifaadada warka baahay ee shaacay xaggan aan mutawaatir gaadhin xuduudda looma cuskan kala yidhaahdaan inay qariinaba u wata mooyeen walaa qadfi walaa lican looma cuskan kala taagayihin laakiin maawardi iyo abuxasan maawardi jamaca min fuqaha ilkibar waxay leeyiin abadan istifaadadu kabar waaid ayaa ka xoog badan kabar waaxid ayaa ka xoog badan marka waa la ictimaadi karaa fi lqadfi iyo in loo diyaar garooba licaan rayoodaana saxan walow atat hadday la timaado biwaladin ilmay dhashay gabadha calima wuu og yahay annahu laysa minhu inuusa isagu dhalin lazima waxaa ku waajibaya zawjka nafyuhu ilmaha inuu iska takooro islaanti baa dhashay ilma aadan shuuq ku lahay islaan saaka lagugu meheriyay oo maraykan kaaga soo socotay ayaaba habeenkiiba foolato dhashay soo mucjid maaha ilmaha maadaa dhalay mise nin kalaa dhalay waad ogteen ala kama sharqiyati wa maqribi bay shaafici ku miaaliyaan wadaad mashriqi oo shaam jooga ayaa lagu meheriyay islaan andalus joogta iyadoo xaamilna way soo socotay cinda alxanafiya ilmaha adaa iskale leeyihi lianna alwarada lilfiraash waxaaba dhici kartay dhaheen ninkan zawjka inuu yahay weli mukarama uu duulayba oo islaamta andris ugu galmooday haddana uu soo duulay garabdaar badan baa iska jira jin baa qaada howlo badan baa jirteen nabigu maadaama uu yidhi alwaladu lilfaraash walcahir alxajar warkaa shaaficin ka dhegaysan mayno shaaficina hawsha way ku qoslaan waxay ka dhigteen waxay markaa isku ximaariyaan xanafiya ay ku xumeeyaan war ahlulmacaani baad ahaydeeno qiyaas baa lagu yaqaan meesha ciladeed fadhidaan waa maxay sida alla idiin kale maxay tahay bay ka yidhaahdaan aad ugu dhibaan dhib inuu iska nafiyo waa waajib maan maxaa yeelay haddaadan iska nafyin waxaa ka dhalan ilmaha in adiga lagugu abtiriyo waana xaaraan lama ogolo ilma aadan dhalin ninkii sheegta nabi wuxuuna ilaahay baa subxaanahu wa tacaala beri ah, jannana maba galo halis wey hawsha ah. marka maadaama uu maxduurka ka dhalanay wa inaad iska takoorto seed ku ogaad wainamaa yaclam wuxuu ogaan karaa inuusan ilmaha asagu lahayn uusan dhalin idaa lam yata haduusan u galmin gebi ahaanba waxaa lamid a inuusan zawjkuba ahayn zawj galmoon kara ilmo yaroo kuray ah, oo shan jir ah yaa layidhi islaanta hebeel walaalkaabaa ka dhintay dumaasheedi halgu saysan u baxsanin dumaal doorasheeda diidda malaha layidhi waa lagu qabta lagu meheri kuraygii yanaai shan jirkaa kadib islaanta xaamila la maba biyobuulnin maba qaangaarinba qaanjeertaba iskama dhaqo ilmaha marka maaa maaa wiilka yaa dhalay nin kalaa dhalay idaa lam yata ayb ama waaba go-an yahay raayihii iyo xubinka kalaba ma laha waaba labee looma ogo aw mase waladatu ilmihii bay dhashay islaantu liduuni sittati ashhurin min alwai lix bilood wax ka yar laga soo bilaaba galmadaba islaam baad aroostay waad u galmootay intaad is aragteen kadib shan bilood kadib bayba dhashayba ilmo dhammaystiran afar bilood kadib bay dhashay saddex bilood kadib bay dhashay culamadu waxay ku ijmaaceen qur ishaaray in uurka ugu yaree caadiga uu yahay lix bilood waa masle ijmaaciya qur-aankuna waa tilmaamay fii alaa aayaat idan marka taasna waxaa ku cadaatay ilmaha inaada dhalin liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar min alwaqi laga soo bila galmadaadi ilaa dalmada gabadha la eegahaya meeqa bilood oo udhaxaysa afar bilood saddex bilood idan ma dhalinmaha isaga mase fawqa arbaci siniin bay ku dhashay bian waladathu lifawqi arbaci siniin afar sano wax ka wey ka badan bay ku dhashay min alwaqi maalinkaad u galmootay ilaa maalinka dhashay waxaa ku jira shan sano matalan shan afar sano iyo shan bilood idan akaru lxamli cindana waa maxay wa cinda aljumhuur maalikiyo iyo xanaabila iyo shaaficiyu waa afar sano masaladan xoogo waa iyado ishkaal baa ku jira maxaa yeelay akaru lxamli layskuma waafaqin laakiin aqalu lxamli waa mujmac ishaaraad qur-aanna waa jira ishaaraad qur-aanna way jirtaa daahiriyo waxay qabaan uurka waxaa badan inta haweeney ilma sido sagaal bilood wixii sagaal bilood ka badan waxay dhaheen waa xanuun kale hawa islaanta ku kacda iyo maaa ibi ku dilaacda iyo madheer qalloocatay iyo musiibya aan ku qaaxday hawlaha wayh waba kama jiraan dhakhaatiirna waan dhadheen waana waan waxaad sheegto o dhan waa jumhuurta aad ba ula ibn xasan wuxuu ihi aad ba ugu aflagaadeeya qolyihii jumhuurta ah waxaa kuu yimid wadaad ila maxamed cabdilxakam almisri oo maaliki as wuxuu qabaa akaru xamli waa sanad muddada u dheer islaan haweeney xaamilo ahaato waa sanad xanafiya waxay dhaheen akar اlxamli waa sanataan ur waxaa u badan laba sano layt ibnu sacd wuxuu yihi ur waxaa ugu badan saddex sano jumhuur waxay tiri waxaa ugu badan afar sano maalik wuxuu dhi fi riwaaya shan sana ugu badan riwaayo saddexaad zuhri cafan maali andhaha saddexaad sax weeye riwaayad saddexaadoo maalik iyo zuhri waxay leeyihiin waxaa ugu badan lix sano bacdu taabiciin toddoba sano intaasaa fuqada laga soo gooriyey min sagaal bilood ilaa toddoba sano intaaba marka waa muddo la ysku hayo qolyahan dhakhaatiirta hadda casriga joogayo waxay leeyihiin ilmuhu muctaadka waxaa wey urkiisu waa siduu qur-aanku muslimiintu ay sheegeen sagaal bilood dhaqanka bini aadamkana aba ku darsado waa usbuuc iyo maalmo maxaa yeele waxay leen madheerta ilmaha nafaqaysa oksijiinkana siisa sagaalba iminku dhammayso shaqada way gabaysa wayba duqoobiba nafaqo fiican ilmaha siin mayso oksijiin ilmuhu waa dhimanayaa marka qubad buu noqono halkaasu ku qallafi saa darteed somalia waxay habar qubad la ma qabri gasho marka waxaa weeye halkaas iyagu idan dhakhaatiirtu waxay taageersan yihiin daahiriyada aahiriya taageersany marka adiyada marka in lagu anfiyo maslasa khilaaf uga taagan yahay xoogo waa ray jumhuur iskaga soco haddaba falow waladadhu ilmihii hadday dhasho limaa baynahuma inta u dhaxaysa aqalu lxamli wa akaru lxaml lix bilood iyo afar sano inta udhaxaysay ku dhashay walam yastabri xaggana muusan hubsanin markuu u galmooday bixaydatin bacda alwaطi wey galmo kadib xayd kuma hubsanin xaruma nafyu ilmaha inaad iska takorto waa xaaraan maxaa yeele waa muxtamal yahay ilmahaadi islaanta waxay ku dhashay ilmihii maalan sanad iyo badh laba sano maxaa yeelay waa lix bilood iyo afar sano muddo u dhaxaysa ayib maalinkaad u galmootay galmadaeda kadibna maadan hubsanay gabadhu inay dhiig heshay iyo in kale ila hadday dhiig heli lahayd waxaad ogaan lahayd inaad adugu aadan lahayn ilmaha asaga walam yastabri muusan ku hubsanin raximkeedii bixaydatin hal dhiig bacda alwadci xaruma nafy macnaha inaad fahanteen bay ga tahay culaysku kuma sii jiro xaruma nafyi maxaa loo leeyahay wax adad ilmaha ku diidana lama hayo cismadii firaashna waa baaqiya alwaladu lilfiraash baan isku ogeyn waa xaaskaadii ilmuhuna ilmahaadii buu noqon karaa dani muakadana ma haysid yaqiinna ma haysid maxaa lagu anfiy xaruma nafy lifowqi sittati ashhurin lix bilood wax ka badan min alstibraa'i bixad laga soo bilaabo xalla annafyu fi lasaxi idan ilmihi waxay ku dhashay wax lix bilood ka badan bay ku dhashay min alistibraa'i bixaydatin laga bilaabo min alistibraa'i bixaydatin islaanta baad u galmootay kadibna galmadaadii kadib dhiig bayba heshayba bilood iyo toddoba bilood sideed bilood bayba ilma ku dhashay ilmahan in adagu leh way dhici kartaa maxaa yal haween iyagoo xaamilaada dhiig helaa jira in nin kale u dhuntoodan shuqulba ku lahaynna waa dhici kartaayo waa ayadii dhiigga heshay galmadaadii kadib labada ixtimaal maadaama ay jiraan gogashaada inaad beri yeeshana waa kuu bannaan tahay xalla nafyu inaad iska daysana waa kuu bannaan tahay lagu yidhi alla nafyu ila saxi waad baylata walow waca hadduu haweena u galmoodo oo wacazala biyihii bannaanka ku daadiyo xaruma nafyu cala saxiix ilmihii in la iska tokorto madhan aad tidhaahdo waa xaaraan cala saxiix maxaa yeelay raggaan biyahoodu boodin baaba jiro ay dareeraan adoon mooday inay waxbaba kaa iman bayba kaa dilqi karaan nabigu wuxuu uhi walaysa kulu lmaai yakuunu minhu walad biyahoo dhanna lagama abuuro caruurteen in rabbi berkeyo yarba ilahay ma ka abuuraa ayb haweeney bikaaradan loo galmoon oo dusha wax laga daday ilaahay ilba ku siiyana waaba dhooban yihiin marka walow waطica wacazala xaruma annafyu cala saxiix inaad fahanteen bayla tahay ayb walow calima hadduu ogaado asalku waa maxay lana asla waa alwaladu liraash alwaladu lilfiraash wax cadoo lagu anfiyana lama hayo ama mala xoog badan walow calima hadduu ogaado zinaha gabadhu inay zinaysatay buu ogaaday waxtumila xaggana la suuro gashado kawnulwaladi minhu wa min azina xaggana waxaa suuragala gabadhu inay zinaysato waad hubsatay laakiin ilmahana ay sido inaad adugu leedahna waa suuragal in zinadii uu ilmuhu ka yimidna waa suuragal xaruma nafyu asal baa jooga lanna waa alwaradu lilfiraash laakiin ixtimaalkaa shardi way cinda shaafici yakuuna ixtimaalan mutasaawiya iska ogow waxtumila inaad adugu leedahay waa dhici kartaa inuu garacyana waa dhici kartaa wa min الzina zinakiya xaruma الnafy kama nas calayhi الshaaficiyu fi اlum wa fi اlmukhtasar wailaa hadduusan ixtimaalku mutasaawi ahayn oo maluhu yuusan muakadba noqonin dhan u bato jaaza الnafyu inaad iska takorto way kuu banaan tahay wakada alqadfu wاllicaanu cala الصaxiix wakada waxaa isaguna xaaraan ah wey kada minhaaj khilaaf ma tallowd aad jirteen wakada yaxrumu lqadfu gabadh inaad zina ku turtana lama ogolo iyo wallicaanu cala saxdaynu qabsanno haya daruura mama jirta wey haddaad sheekeydo iskaba fur xirdeeda waxba ha burburin ha badan baa kuu furan ilmaha naadaaba yeelan karee iska fasaxa marka waxba ha qadfin haddaad qadaabto ilmihii baa dhaawac gaadhaya waa ilmo garacbu noqon iyadii baa baabi'i adig kii islaamtu ka dhilowday baa lagu dhihi balaayaaba kaa daba kici marka xaruma wakada alqadf walicaanu cala saxiix khilaaf baa ku jira in lagaan iskaga tago faslun fii arkaani licaan licaanka arkaantiisa buu fasal yahay licaanku arkaan badan buu leeyahay arkaantiisu marka afar bay ku duloolatay cinda shaaficiya arkaanta muhiimta ah qadfigii guud ka soo baxnay qadfigii khaaska ku ah zawjada oo licaanka lagu mudanayay qadfigu licaanna maxaa keeni jiray laba sado oo ahaa ima aramyu bizina wa ima nafy lwalad somayna soo marin ayb rukniga koowaad waa haayada qadaf licaanka haayatuhu wa amaratuhu oo masaa'il badan baa ka bixi doonta ta labaadna marka haayaduna hadda waa axkaamta badane ka iman doonta licaanka oo nafyu walad nafyu nasab ilmihii inaad nasabkiisa go-ahayo qaطcu nikaax cuquubadii inaad iska difaacayso in beentii ila wadaadki markii islaanti basint uu yidhaahda illa waa lasoo been badana oo islaanti muxuu u ceebeynayaa licaanka markaad la timaado bannaanka lagaa mari taxriimkii tabidiga xuquuq badan baa imanaysa marka algaayatu wاthamaratu min allicaan waa rugni rugniga labaadna waa almulaacin almulaacin ninkii lacnada hayana shuruud baa loo fiirin doonaa ka labaadna waa cafanka saddexaad waa alqadfu qadafka noociisana waad soo aragteen waad ka soo tagteen lafdiga qadafkana waad soo marteen lann horaan ma soo sheegi karin waxaan loo soo qadfigii jinsi ahaanba oga soo hadlay qaybta hadda iman doontana ay hadda la sheegan badanka licaan bay khusaysaa jinsi licaan qadfo dhan uma taalo marka afarta qodob ku dul wareegaya ahamara athamara oo haayada ah almulaacin alqadfu iyo waa lafd lqadfi lafd lqadfi taqliidaadkuna way iman doonaan allicaanu lafdigi buu ku bilaab lafdigu waa qowl u yidhah licaanku arbaca maraatin afar goor ayada cadaysay caddaysay ashhadu bilaahi alla waxaan oogu dhaaranaya inii la min asaadiqiin aan ku run sheegayo fii maa ramaytu waxaan ku garay bihi magaba haadihi gabadhan ayada hortaagan oo min azina zinada ku bayaansaama ah saail u caddeeyo wey haadihi waa ishaaro markay ku hortaagantahay ilahi waxaan oogu dhaaranayaa inaan kamid ah kuwa runta sheegaya kuna run sheegayo gabadha zinada aan ku sheegay warcad weeye anna waa xuquuq baa ku xidhan waa in hadalka la saafsaafo fain haabad hadday ka maqan tahay beledka ama majliska xukumka fain haabad can majlis aw baled samaha wuu magac dhabaya oo meeshuu haadihi lahaa yuu fulana ibnati fulan aw binti fulan buu magac dhabi si fiican buu u cadday wa rafaca wuuna kor yeelaya nasaba nasabkeeda bimaa ku korkay yumayisuha ka soocaya can nisaai wazawjaat اlkhra hebl hebel afar awowbuu u hadda somalia meelaha maxkamadaha marka ninka eedaysana magaciisa la sheegi afar baa la sheegi hebel hebel hebel hebel leanna dad badan unbaa waxay iska shabahaan way iska sameeyaan saddexda magacda waabaan arday wada ahaan jirin inaan saddexda magacda wadaagno saddexda aan wadaagno iyo labo aan labada hore wadaagno mid ka dambe ku kala tagno marka waa ku badan tahay somalia weli beryahan dambe waa lasdhexgala marka warafaca nasabaha bimaa buu ku koryeeli weeye yumayizuha ka soocaya can hayriha afar goor buu sidaa u dhaaran wاlkhaamisa marka shanaadna muxuu ku daraya ana lacnat اllahi calayh lacnadda ilahay dushiisa inay ahaato in kaana min alkaadibiin hadduu been sheegayo fii ma ramaha wuxuu ku ganay bihi magaba oo min azina tasdiiq iyo takdiib isku dari lacnad buuna ku khatimay warkiisa saasoo ku dhammaday asagudhaartiisa wain kaana waladun ilma haduu jiro wain kaana cafan hadduu yahay wy waladun yanfihi dakarahu fi lkalimaat hadduu jiro ilmuu iska takoorayo taa waa zinay dhaarta islaamtu xaamilo ama ilma ay dhasho iska takooro dakarahu wuxuu ku sheegayaa waladka fi lkalimaat afarta kelimada horu ku sheegaya oo wiilka hebel ah inaan wiilka inaanaan dhalin buu leeyahy cuurkan lahayn guduhu gelin ayb guduu gelinaya lanna maxaan qabna anagu shahaadaadkan waa kalyamiin afarta dhaarood mid walba waxay ka dhagan afar mahaatibay u taaganta tiiba mahaatibay u taaganta ayb wu ohanaya see ugu sheegi waina alwalada aladii waladatu ilmahay dhashayna aw haada alwalad ama ilmahan min zinan garacnibuu ka walaysa mini aniga shuql iguma laha wadaliilu waa xadiidkii cabdillah mascuud cinda albazaar wbn اlmundir wالطaxaawi wdaara qudni bisanad صaxiix النبي sl slam laacana bاlxamli laacana bاlxaml waa inaad cadayso sidaa u faahfaahayso wa taquulu hiya ayadna waxay odhan markay dhaaranayso ashhadu biاllaahi inahu la min alkaadibiin alla waxaan ogu dhaaranayaa ama mala gashanaya inuu beenaala yahay muxuu ku been sheegayaa fii ma ramaani bihi igu ganayo min azina gogoldhaafka ah wاlkhaamisa tashanaadna waxay dhihi ana qadab allahi calayha cadhada ilahay dusheeda ha ahaato in kaana min asaadiqiina hadduuba run ku sheegayo fiihi ay fii ma saasay ku gabeen waa sida aad dee garanaysaa wayadracu canha alcadaab an tashhadawo walow budila haddii la badelo halkan waxaa ka qaacida aan kuu soo sheegay ahayd almucayanu laa yaqacu limtitaalu ilaa bihi lafdiga shaaricu uu cayimay bardhabay nas qur-aan ama nas rasuul asagaasaa wax ku xidhan yahay ilaa diilkaa dhaqaji qur-aanku lafdu shahaado isticmaalay lafdigaa shahaada lama bedeli karo lanna waa mucayan min allahi subxaana wa tacaala walow budila haddii la bedelo lafdu shahaadati shahaadada lafdigeed baa la bedelay bixalifin dhaar baa lagu bedelay iyo wa nax wixii lamida ah. axlifu bilaahi baa ashhadu allahayd ama wa aymullaahi baa tihi ama qasaman billaahi baa tidhi ama axlifu billaahi baa tii lama ogolo ogu waa maqluub agga carabiyada lafdu shahaadatin bixalifin maqluub sawaab alcibaara waxa w low budila lafdu xaalifin bishahaada hada huwa sawaab carabiyada waxaa isku ogeyn bacdu waxay gashaa matruuga shayga laga tagaya bacdu gashaa atastadiluna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr kan laga tegay waa biladu wakhayr baa laga tagay yuhuudii reerbanu shaygaysan samayna ka santaageen ay diideen makay hayeen markaasa ay codsadeen mase waa diideen ayib shayga la badeli waa shahaadadii waxa laga tagayna waa shahaadada iyadaa matruuga bal waa ina iyada gasho walow budila lafdu xalifin weeye bishahaadati oo meeshii shahaada laga isticmaali lahaa haddii xalif la isticmaalo iyo wa naxwixi aw hadabin dhaar baa la isticmaalay bilacni cafwan ow adabin ow budila adab wey bilacni ama lagu bedelo dhaar cadho cafwan cadhayaa iska lahaa haweenaydii zawjka ana qadaballahi yidi ayadna maxay tidhi ana lacnat allahi iyo wa cabsuhu in la bedelo qadab lagu bedelo aw dukira ama la sheego qabla tamaami shahaadaat maxaa la sheegay aw dukira iyo alqadab wallacn adabkii iyo lacnadii ilan khaamisadaa la rabay inay zawjka lacnad u gasho haweeneyda toshanaad baa la raba inay cadho ilaahay gashay ku geliso meeshii afraad iyo saddexaad bayba dhigeenba ow dukira waxaa la sheegay qadabka iyo lacnada ilaahay qabla tamiim shahaadaad afarta inta dhammaystirmin lam yasixa licaanka ma asixin fi asxabi noqoso limaada lianna almucayana laa yaqacu limtitaalu ilaa bihi ilaahay baa bardhabay afar goor ka dhigay midda shanaad lacnad geliya ragga midda shanaad gabadha qadab u geliyay lama badeli karo imtiaalu licaan almamuurna ku hirgeli maayo ilaa bimaa cayanahu llah waa waxa loo jeeda inaad fahanteen bay la qaba ayagu khilaafku waxay leeyihiin ka daaya baasha qaacidadan soo sheegay waa alcibratu ma muraacaatu lmacnaa ba mise waa itibaacu lalfaad muqaabilka asax wuxuu leeyahay ujeedadu maxay soo in la ma ah ashhadu iyo axlifu iyo aim llahi qasam waa isku mide asaxow muranka iga oo macnuhu midicsaday asaxuna wuxuu ku dhagay itibaacu alfaaq iyuu ku dhagaya waad garatay wayushtarad waxaa la shardiyaa fiihi fi licaan amru lqaadi qaadigu inuu amro intaad idinku isu yeerataan iska licaantan maysaan nin qaadi a loo tegi isagaa makhraatiga dhagaysan dhaarta isagaa kaa dhagaysan mudaci mudaca calayhi ila zoojku waa mudaci gabadha waa mudaca calayha wey hawshaa qaadi baa iskale laba midun weeye licaanku inuu noqday yemiin dhaartuna cinda alqaadin bay ka dhici jirtay ima licaanku inu noqdo shahaado shahaadana waxaa dhegaysan jiray oo fiirin jiray oo ka baaraandegi jiray qaadiga wayushtaradu fii amru lqaadi baa la shardiya wayulaqinu lqaadi qaadigu wuxuu u marin ama u meerin zawjadaba kalimaati kalimaati licaan weeraha licaanka isagaa u marinay saadhe saadhe licaamadu mataqaan waa isku naxaysaa zawjkuna waa dhagabagfahaya marka waa in loo saxo hawsha leesh nabigaa sidaa yeelay cuwaymir alcajlaani iyo hilaal bn umaya saxaabada licaanka ku dhacay ama la timid nabiga hagaayay calayh salaat wasalaam qaadigu nabigu matalaya waxaa kaloo la sheegay yushtarad waxaa la sheegay an yataahara inuu kadib mara licaanuha gabadha licaankeedu can licaani licaani zawj maalig iyo abu xaniif waxay iyadaa lagu bilaabi karaa bay yidhahdeen abu xaniifa maalig waxay leeyihiin ayadaabaa laga bilaabi karaa licaanka zawjkaabaa dambayn kara waa maqluub qawaacidoo dhan bay hawshaa ka baxsanta iyagu marka macnahay fiirinayaan alfaada iyo itibaacu nas midna maysa eegeen macnaha guud soo hawshaa gabadha waa la tuhmay in waxeeda ay caddaysato banaanka dhigato maahayna ama ha horaysa ama waa isku mid bay eegu taagayiin wa yulaacinu waxaa habaartami kara akhrasu ninaan afkaba alla xidhan hadlaynin yaa islaamta zinaysata wuxuu daco marka inuu licaan galo iska takooro see yeeli midaarid buu la kala baxahaya midaarid buu ku lacaantamayaa mufhimatin wax ku fahansiinaysaoo la fahmi karo aw kitaabatin ama qoraal buu ku joogjoogsan wuu qori shantiiba waa qorhaya ruuxi marka afqaba ee islaanta iyadu markaa iyadu ha laakiin anugu ama farahan ka hadli ama waan kuu qori wey maxaa yeelay ruuxa addoonka ruuxa doonaya inuu islaamo in hadli karin muxuu ku islaama cinda alfuqahaa gaal aan hadli karin afka alla ka xidhay yaa waan islaamahayaa wuu ishaaradaas ku islaamaya ama wuu qori